salaad gaara sina loo odhan karo waa dee salaadihii shanta mid ka mida marka iyada xaggaa dambe ayuu musanifku raximah llahu tacaala dhigay maadaama ay suuragal tahay in salaad dee lixaad laga dhigo oo maaragtay maalintaa jimcuhu ay la gaar tahay oo duhurkii bedelka ah laakiin aan duhurkii ahayn haddii la yidhahdo umeene de waa duhurkii oo la gaabiyey oo laba ragcadood laga dhigay oo khudbadna loo yeelayn salaadihii shantii unbay ka mid noqonaysa marka iyada maadaama ixtimaalkaasi uu jiro xaggaa dambuu geeyey laakiin salaatulkhawfkan iyo salaatusafarkii ka horreeyey iyo salaatuljamaacihii iyo wax allo waxaasoo dhami waa shantii salaadoodee la yaqaanay haddaba salaatulkhawfkani ma aha salaad ka baxsan shantii salaadood sida salaatul salaatulciideynka iyo istisqaaga iyo kuwa uu xagga dambe dhigi doonee soo socda lamid maaha ee waxay lamid mid tahay salaatulmusaafirka iyo kuwii saasoo kale ahaa waa salaadihii shanta ahaa oo xaaladi kusoo dariyeyso xaaladaasi markay timaadana axkaamteedii waxay iska beddelayaan wuxuu musanifku raximah llahu tacaala halkan kaga hadli doonaa afar xaaladood oo cadowga ama waxaa laga baqanayaa uu xaaladda koobaad in cadowgan laga baqanayaa uu dhinaca qiblada dhinacaan ahayn inaga xigo qaabbaa loo tukan xaaladda labaad inuu dhinaca qiblada inaga xigo laakiin aynaan isku muuqan iyaduna waa xaalad xaaladda saddexaad inuu dhinaca qiblada inaga xigo inoona muuqdo iyaduna waa xaalad xaaladda afraad ee ugu dambaysiin doono waxa weeyi marka dagaalku adkaado ee la ysdhex galo waxa weeye dagaalkii oo socdo la tukanayo afartaa xaaluu ka hadli doonaa nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam salaadani way ka sugnaatay qaabab fara badanna way uga sugnaatay culammadu ilaa lix iyo toban bay gaadhaysaa bay yidhaahdeen laakiin inta badan kutubta fiqiga shaaficiyada afar nooc baa lagu sheegaa afartan noocee lagu sheego musanifku halkan saddex noocoo kamida ayuu tilmaami doonaa biidn اllahi tacaala wuxuu yihi ida kaana alcaduwu fii ayri اljiha fii gayri jihati اlqibla xaaladaasuu ku bilaabay haddii cadowgii muslimiintu uu dhinacaan qiblada ahayn xigo waaya walam yamanuu aanay aamin noqonna muslimiintu inay gaaladu soo hujuumaan oy soo weeraraan iyagoo salaada tukanayana aan aamin laga ahayn walam yu'manuuna nusakda qaar baa laga yaaba inay qorto waaw halkaa ka dhigto walam yu'manuu yani marka damiirka gaaladii bay noo celinoo ay walam yu'man ilcaduwu ama alkufaaru gaaladii aan laga aamin ahayn dee cidda ka aamin aan ahaynna waa muslimiintii wa qitaaluhum ghayru maxduur dagaalka gaalada lala gelayaana iyadoo uu yahay dagaal la ogol yahay hadday xaaladdu sidaa tahay waaya faraqa alimaamu nnaasa firqatayn u fiirso wuxuu ku yidhi cadowgii xagga qibladu inaga xiga lagamana aamin aha haddaynu salaada galla inay inasoo soo hujuumaan waxaaba la yidhaahdaa salaadan salaatul khawfka ah waxaa la jideeyey iyada oo muslimiintu ay jihaad ku jiraan oo safar lagu jiro baa waxaa dhacday gaaladii inay raadinayeen xaalad ay muslimiinta ku kediyaan deetana mid kamid a ah yidhi waar suga suga salaad baa waktigeedu dhow yahay ay jecel yihiin oo xoolahooda iyo caruurtooda iyo dumarkooda iyo wax walba ay ka jecel yihiinoo kolkay iyada galaan aanay waxba waru hayn markaasaynu ku dhufan doonaaye iska suga bay yidhahan salaadda ha galaan deetana ilaahay subxaanahu watacaala waxaa u jideeyey salaatulkhawfkii oo iyadoo cadowgiina la yska ilaalinayo ayaa salaadiina la tukan oo heegan loo yahay haddaba salaatulkhawfka waxaa la tukanaya waa xaalad aan aamin la ahayn ama hadii aamin layoo gaalada in dhib ka imanaya laga aamin yahay dee salaatulkhawf la tukan maayo shardi labaad buu sheegayo wa qitaaluhum hayru maxduur iyaduna salaatulkhawfka o dhan bay u taallaa salaatulkhawfka oo dhan ayay labadan shardiba u yaalaan inaan aamin la ahayn iyo in dagaalku uu yahay dagaal fasax loo haysto dagaal sharciya inuu yahay dagaalku maxduur yahay mamnuuc hadduu yahay uu xaaraan yahu dagaal aan la ogolan yahay waan dagaalamayaayoo salaatulkhawf baan tukanaya dagaalka dhanbaaba baaba shareecadu kuleda jooji markaa dagaal sharcigii jooji ku salaatulkhawf mashruuc ku noqon maayo salaatulkhawf wuxuu mashruuc noqonayaa dagaal aan xaaraan ahayn ee banaan ama waajib ha noqdo ama jaa-is ha noqdo waajibna uu noqon karaa jaa uu noqon karaa markaa dagaal la fasaxayo oo la ogol yahay markuu dagaalkii yahay xaaladaa iyada ah ayaa arrintani ay imanaysaa haddaba cadowgii dhinacii muslimiin wuxuu ka xigaa qiblada waxaan ujeedaa dhinacii qibada dhinacaan ahayn buu ka xiga wuxuu yihi faraqa imaamu naasa firqatayn waxaanu eegaynaa haddaba salaadaha salaada la tukanayo ayaa saddex noqonaysa inay laba ragcadood noqoto iyo inay saddex ragcadood noqoto iyo inay afar ragcadood noqoto saddexdaa xaaladood ayay kala yeelanaysa sheekhu wuxuu ku bilaabi doonaa salaadoo laba ragcadood haddana wuxuu ku xigsiin doonaa salaadiio saddex ragcadooda haddana wuxuu ku xigsiin doonaa salaadiio afar ragcadooda marka imika salaaddii hadday laba ragcadood tahay sida salaad subax la tukanaya maalan ama dagaalna waa lagu jiraa safarna waa la yahay oo dee salaaddii duhur iyo casr iyo waa la qasrinaya hadday haddaba sidaa tahay faraqa alimaamu nnaasa firqatayn imaamku dadkii wuxuu ka dhigayaa laba kooxood firqatun fi wajhi lcaduwi kooxi cadowgay hor istaagaysaa wa firqatun khalfahu kooxina waxay istaagaysaa cadowga waxaa jira imaamka ayay daba joogsanaysaa fa yusallii wuxuu deetana tujinayaa imaamku bilfirqati alatii khalfahu kooxdan daba joogta ragcatan ragcad buu tujin ila salaadii waa laba ragcadood soo maa ragcaddii koobaad tujin faidaa qaama ila athaaniyati markuu ragcadda labaad u kaco faaraqathu way iskaga tegi way iskaga goosan yani wa atamat irakcata ragcaddeedii labaad bay dhammaystaan athaaniyata labaad linafsiha iskeed bay isaga dhammaysan salaadana way ka bixi uma takruju way iska laaban ilaa wajhi lcaduwi ilan dadkii labaa loo qeybiyey cadowgii dhinacaan qiblada ahayn buu xigaa haddii salaadii tukada lays yiraahdo oo qiblada loo jeedsado dee cadowgii dhabarkaa loo jeediyo markaa muslimiintii cidluu ka helaya markaa labaa loo kala jebinayaa ciidankii waa inuu ciidankuna ciidan qaybsamaya yahay de markaa ciidankii hadduu qaybsami karayo waa la qaybinayaayoo qayb baa la odhanaya cadowga hortaagnaada intan kalea soo tukanaysa intii markaa markay ragcad tukato oo imaamkii uu ragcad tujiyo way ka goosanayaan salaada ragcadoodii labaad bay iska tukanayaan oo dhamaysanayaan kolkay salaadoodii ka baxaan imaamkiina weli taagan yahay bay tegayaan halkii cadowga laga ilaalinayay ayay gelayaan oo gaarhkay qabanayaan kuwii aan tukan baa imanaya deetana wuxuu yidhi uma takhruju ilaa wajhi lcaduwi wa taji-u waxaa imanaysa alطaa'ifatu اlأkhraa kooxdii labaad fatusallii macahu rakcata athaaniya ragcadda labaad ayay imaamkii la imaamkii oo weli taagan bay u imanayaan way la xidhanayaan way ku xidhanayaan kolkay ku xidhaan dee ragcaddaasu iyagana tujinayaa wayajlisu imaamkii markaa dee wuu fadhiisanaya atixiyaad buu fadhiisan markuu ragcaddii dhammeeyo wa tusalli aa'ifatu athaaniyatu kooxdii labaad baa kacayso waxay tukanaysaa imaamkii oo fadhiya alragcata athaaniyata ragcadeedi labaad uma yusallimu bihim deetana atixiyaadkiiay kusoo gaarhayaan intaa atixiyaadku kusii jiraya isagu kolkay soo fadhiisanaya inu atixiyaadsadaan ayuu salaaddii ka baxayaayo iyaguna way kala baxayaan nabigeena alayhi salaatu wasalaam ayay qaabkaasi u ka sugnaadayoo bukhaari iyo muslimba way wariyeen daaturiqaac dagaalkii la odhan jiray ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam qaabkani uu muslimiinta u tujiyey waayahay taasi markaa waa qaabkaas waana markii salaadda ay laba ragcadood wahal yaqra'u fii xaali اlintidaari wayatashahadu am laa fiihi qowlaan waqiila yatashahadu faqad qawla waaxida wahal yaqra-u buu yihi miyuu akhriyayaa imaamku fii xaali lintidaar xaaladan uu sugayo qolada iman doonta oo wayatashahadu miyuu atixiyaadsanayaa xaaladda uu sugayo kuwa ragcaddii labaad tukanayuu fadhiga isaguna ku sugayo am laa mise labadaa midna ma yeelayo fiihi qowlaani buu ku laba qowl baa ku sugan oo qowlna leeyahay qur-aankana waa akriyaya atixiyaadkana waa atixyaadsanaya intuu fadhiyo qowlna uu leeyahay may wuu sugaya markay yimaadaan buu quraanka aanka akriyaya atixiyaadkana markay iyagu ragcaddooda soo dhamaystaan iyaguna soo fadhiistaan ayuu atixiyaadkii bilaabay waa laba qowl waqiila waxaa la yihi mayane yatashahadu wuu atixiyaadsan faqad atixyaad unbu atiyaadsan qur-aanka akrihi maayo lakin atiyaadka wuu la iman qawlan waaxidan isaga oo isagu khilaaf kuma jiro meeshan wuxuu sheegay laba ariiq had iyo jeer wanigi ohan jirnay khilaafku maanta masaladan khilaaf duruq ah ku jira duruq baa la ysugu khilaafa shaafici xaqiiqatan aqwaasha laga soo guuriyey qiraacaday ku saabsanayd kolkay qiraa'ada ku saabsanayd ayaa atixiyaadkiina laysku qabtay ma la raacinayaayo khilaafkaa ma la gelinaya mise lama gelinayo marka aynu kala qaadno qiraaada iyo aynu kala qaadno ataxiyaadka isagu isugu keen qabta qur miyuu akriyaya mise ma akriyaya laba qowl baa imaamka raxmat ullaahi calayhi laga soo guuriyey labadaa qowl markaa iyada lafteedaa haddana fastirkoodii ayaa haddana duruq la ysugu khilaafay laakiin ma haddaan musanifku duruqdaa sheegin taa la isugu khilaafay aanu sheegin halkan sheegi mayne ariiqan uu musanifku qaatay qiraacada iyada hal dariiqunbuu qaatayo dariiqa ah in laba qowl ku sugan yihiin ayuunbuu qaatay haddaba labada qowl maxay kala leeyihin mid wuxuu leeyahay inta qoladii imanayso uu taagan yahay ila markuu ragcaddii koobaad tukaday waa tan qoladii ka goosatay ee gaarka u tukanaysa isagii wuu taagnaanaya intan uu taagan yahay muxuu sugayaa inay kuwani ka baxaanoo ay oo tagaano kuwii kale u tagaanoo kuwiina yimaadaano ku xidhaan buu sugaya intaa uu sugaya faatixadi miyuu akriyaya mise ma akriyayo qawl wuxuu ma akriyayo ta muxuu samaynaya adkaar iyo tasbiixaad iyo la iska aamusnaan maaye dikri ilaahay buu iskaga jiraya laakiin faatixadii kala hormari maayo qoladii uu la sugaya maxaasaa loo samaynaya waxay ka eegeen qowlkaas wuxuu eegayaa sow ninkani cid ma sugayo dahayo wuu sugayaa afcaashiiba siduu ula sugayo ayuu aqwaashiina ula sugayaa buyidhi afcaashiiba waa kan la sugaya rukuucihii iyo sujuudihii aan samayneyn ee la sugaya dee qiraa'adiina iyaduna ilan waa ruknigaase iyadana wuu la sugayaayo siduu afcaashan kaleba ula sugayo ayuu qiraa'adana ula sugayaa markay yimaadaan qiraacadiina dad soo gaadhay ha noqdaan ilan qoladii horeba ragcad dhamaystiran oo maca qiraa'adeedii wadata ayay heleene kuwana waa sidii oo kale ha helaan saasay markaa qowlkaasi u odhanaya qowlka labaad waa ka muctamadka ad kan labaad wuxuu leeyahay maya saas maaha waa la akriyaya qur-aanka waa akrisanaya waxba la sugi maayo isaguna xagguu ka eegaya dee wuxuu leeyahay qiraa'adiibaba wax iska qarsoon hataa hadday salaadu jahri tahay dee qofkani qof suul buu noqonaya kolley qiraaa tawiila qur dheer buu iska qabsan doonaa markuu faatixadii akriyo qur-aan kaloo dheer buu qabsan doonaa qur-aankaa kale dheer markuu qabsado iyagiina way iman faatixadooda iska akrisan waanay la rukuuci markaa qiraa'adii faatixadiina way soo haleeleen dan waliba faatixad isaga akhrisanaya qiyaamkiina way soo gaadheen wax ka maqaniba ma faatixadan u akriyeyna waa tiisii oo naftiisubuu u akriyey markaa kaasaa muctamad waxba qiraa'ada la sugi maaye wuxuu la sugayaa waa afcaasha qiraa'ada lama sugay markaa inuu qur-aankii dheeraynayo ayaa de halkaa markaa ka soo baxaysa qiraaadii markaynu sidaan idhaahno ariiqa qawleynka ee musanifku uu marayna aynu qaadano atixiyaadkii isaga laba dariiq buu sheegay oo dariiq leeyahay qiraaaduu lamid yahay oo qowleynkii qiraada ku jiray baa ku jiraya waana halkii markii qoladii labaad u timid ee ragcaddii koo isaga ragcaddiisii labaad iyagana toodii koobaad uu tujiyey waynaga nidhi u fadhiisanayaa isagu iyaguna way kacayaan oo ragcaddii u dhinay ayay soo tukanayaan fadhi buu ku sugayaa intanuu fadhiga ku sugayo miyuu atixiyaadkii akriyaya weeyi mise wuu la sugayaa qole waxay yidhaahdeen marka halkan atiyaadku qiraaadii unbaan uga qiyaas qaadanaya so qiraada laba qowl kumay jirin atixiyaadkana labadii qowl baa la oo halkii qiraadu martay unbuu maraya xujada iyo wixii o dhanba sidii bay ahaanaya qawlna wuxuu leeyahay mayane e waana qawlka raajixa waa ariiqada raajixa wuxu le wa ariiqa raajixa e yatashahadu qawlan waaxida wuu atixiyaadsanayaa qawlan waaxidan o dee waxa weeyaan atixiyaadka iyo qiraacada farqibaa udhexeeya farqiga udhexeeyaana waa maxay dee halkaa hore labada kooxood baa la hadii haddii hala suga la yidhaahdo kooxda hore qiraacadii faatixadii iyo ragcad dhamaystiran bay isku heleen kuwana faatixa iyo ragcad kaleo maarata dhamaystiran hay isku helaan saasay ahayd laakiin atixiyaadka dee qoladii horeba atixiyaad may lahayn oo kuwii horeba atixiyaad imaamka lama atixiyaadsane kuwana waxba inay atixiyaadkiisa sugaan daruuri maaha inuu tayaadkiisa maarata ula sugaa daruuri maaha tanaa markaa rajaxan agga atiyaadka agga atiyaadka ariiqada rajaxani waa ariiqat lqowl lwaaxid alqaطcu bicadami اlintidaar in la qaciyo inaanu waxba sugaynin oo aan qowleynka la gelinin ayaa iyada u rajaxan laakiin qiraaada labada qowl way jiraan haddana labadii qowl fasirkoodii maxalkoodii ayay eh, maaragtay khilaaf geliyeen markuu qiraada dheeraynaya markuu gaabinaya ilaa akhiri iyaduna waynu sheegnay haddii markaa qawleynka marka la yihahdo labada qowl waxaa rajaxnaanaya anahu yaqra'u walaa yantadir halkaa waxaynu kaga baxaynaa markaa haday salaadu laba ragcadood ahay laba waxa ka badani waa saddex fain kaanat isalaatu magriban salaad kalama noqon karto hadday salaadu magrib tahay ila intu kaloo saddex iima jirteen waaya in kaanat isalaatu magriban salaadu hadday maqrib tahay iyada maxaa la samaynayaa sallaa biaaifati lula rakcatayni wa bihaniyati rakcata horta sidii tii hore faraqa imam nas firqatayn tii hore kala mid tahay imaamku halkan iyadana laba firqo ayuu ka dhigayaa dadkii laba kooxood kolka laba kooxood laga dhigo ayaa waxaa madhabku ku kala duwan yahay la waa saddex ragcadood uma qaybsamayaan laba jajabaa gelaya salaadina salaadiina gelayo marka maxaa la samaynaya haddaba waa in qolo laba ragcadood la siiya soo qolana ragcad la siiyo tee laba ragcadood la siinay ilan meeshii cadaaladna waa laga doonaya markaa ma hore ayaa laba ragcadood la siinaya mise daaifada dambe ayaa laba ragcadood la siinaya horta labaduba way bannaan labada qaaba way bannaan laakiin waxaa laga hadlayaa keebaa afdala sidee fiican wuxuu haddaba musanifku yihi fain kaanat isalaatu maqriban sallaa biaaifati اluulaa qorada hore ayuu wuxuu tujin rakcatayni laba ragcadood wa bithaaniyati talabaadna wuxuu tujin rakcatan ragcad qura ayuu tujin fii axadi lqowleyni labada qowl ee shaafici midkood siduu leeyahay wa fi lqowli laakhari qowlka kale siduu leeyahayna yusallii biluulaa ragcatan qolada hore ragcad qunuutu jini wa bithaaniyati ragcatayni ta labaadna laba ragcadood ayuu tujinayaa laba qowlo imaam shaafici raximah llahu taala laga soo guuriyey weeyaan waana fi lkayfiyati lmustaxaba sidee wanaagsan qowl wuxuu leeyahay labada eh, ragcadood ee jahriga ah waxaa iska qaadanaysaa daaifada koobaad ta dambana ragcadda qorayeeda waxaanu ka eegay dee tani soo mar hadday noqotay in mid uun la fadilo ay noqotay tani soo horreysee labada ha qaadato oo xagga axaqiyadii ayuu markaa sabq sabqigiibuu ku siiyey soo horreyntii ayuu ku siiyey qowlka kalena wuxuu leeyahay mayane e qolada hore wax aanay ta dambe helin bay heshay oo takbiiratulixraam takbiiratulixraamkii bay heshay haddaba maadaama ay takbiiratulixraamkii iyadu heshay tanna ragcadaha ha loo badiyo labada qowlka horaa muctamada ka horaa muctamadaho waxaa loo ictimaaday dee horta markay qolada hore laba ragcadood la tukadaan waxay ka goosanayaanba waa ragcadu nabigana calayhi salaatu wasalaam salaatulkhawfkii qaabka iminka soo sheegaynay dee wixii laga goosanaya ragcadun buu ahaa salaatu daat riqaac salaatu daati riqaac dee ragcad qurun baa laga goosan salaad qasriya ahay marka salaaddii nebiga waxa u eg in marka inay ragcad qura uu keligoo tukadaan tan dambay noqotay iyadu mushkilad ma laho kolkay ragcad la tukadaan labadan ay u kacayaan sidii masbuuqoo kale shabahaya qof masbuuqahoo kale ayay shabahayaano in xagga dambe imaamkii oo salaadiisi dhamaatay la kaco waa machuud walow qaabkan aanay de maaragtay waxa ahayn oo de imaamkao ka baxay la kici jiray laakiin haddana muuqaal ahaan qaabkiibay u egtoo iyadu wax iska machuuday noqonaysa laakiin imaamkii oo ragcad qolo tukaday salaada badankeediina dhiman yahay in laga goosto de machuud ma aha salaatulkhawfkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka soo aroorayna kumay jirin markaa laba ragcadood hala tukadaan kolkay labadaa ragcadood la tukadaan bay ka goosanayaan qolada hore ma atixiyaadkay kaga tegayaan mise markuu kaco labaduba way bannaan yihin markuu atixiyaadka u fadhiisto inuu atixiyaadka dheereeyo oo atixiyaadka uu qoladii kale ku sugo iyo inuu markuu soo kaco qiyaamka dheereeyo oo uu qoladii qiyaamka ku sugo labaduba way bannaan yihiin waxaana la fadilayaa inuu qiyaamka ku sugo halkaana waxaynu kaga baxaynaa salaaddii markay saddex ragcadood tahay wuxuu yidhi wain kaanat salaatan rubaaciyatan hadday salaadu tahay salaad afar ragcadooda waaya iyadana sallaa bikulli aa'ifatin ragcatayn xaaladdu way fududahay cadaaladiina waa la xaqiijin karaya waa loo kala qaybinayaayo qolo walba laba ragcadood ayaa la tujinaya markaa markuu ay laba la tukato ta hore ayay ka goosanaysaa laba ragcadood bay iskeed isaga tukanaysaa inagoo markaa cadaalada ilaalinayna ma odhanayna ragcadda saddexaadna la tukado markay ragcad qurhay dhiman tahay uun ka goosta odhan mayna halkan cadaaladii baa suuragala in labadii la simo daa'ifo maadaama ay suuragal tahay waa loo cadaalad samaynaya qaabkaa waa la samayn karaa wuxuu yihi fain faraqahum arbaca firaqin wa sallaa bikuli firqatin ragcatan hadduu si kala yeelo ka waran afar kooxood hadduu ka kala dhigo ama maqribkii uu is yidhaahdo war wuxuma qaybsamayee cadaalad ha la sameeyo saddex kooxood ha laga dhigo deetana kooxda koowaad ragcadda la tujiyo ha dhamaystirato ta labaad ha timaado ragcadda labaad imaamka hala tujato hala tukato ha dhamaystirato ha tagto tii saddexaad ha timaado ragcadda saddexaad la tukato ha dhammaystirato atiyaadka ha lagu suo ha kala baxda imaamka sidaa haddii la sameeyo ka waran fa in faraqahum buu ku yidhi hadduu u kala qaybiyo arbaca firaqin afar kooxood wa sallaa uu tujiyo bikulli firqatin koox walba ragcatan uu ragcad tujiyo waayahay laba dhinac baynu ka eegi horta imaamka laftiisa la isweydiinayaa salaadiisay ma hagaagsanta imaamka salaadiisu ma asaxaysaa baynu horta eegi imaamka waxaa sameeyey kadib markaynu isaga ka faaruno haddaynu nidhaahno way asaxday ma'muumiintana baynu odhan haddaynu nidhah tiisumay asixinna ma'muumiintana baynu haddana odhan markaa kolba imaamka markaynu xukunno ayaynu iyaga usoo gudbaynaa wuxuu ku yidhi haddaba fa fii sixati salaati alimaami qowlaan imaamka salaadiisu inay hagaagsan tahay oo ansax tahay laba qowl baa shaafici wuu ku leeyahay axaduhumaa labada mid ahaani annahaa saxiixatu waa in salaadiisu ay ansax tahay wa huwa alasaxu waana labada qowl kooda xooga badan meesha laba qowl baa ku jira bu qowlkii labaad iyo in la yidhaahdo may burin ee way ansaxday way ansaxday dee garanayo oo de ninkan waxba buu samaynay salaadunbuu dheereeyey salaaduna dheerayn kuma burtee oo qowlkan asaxaa tawjiihiisa waynu fahmayna laakiin qoladan tiri salaaddu qowlkan odhanaya salaaddu way buraysaa xagu ka keenay salaadaa buraysada wuxuu leeyahay ummad aan salaadba ku jirin buu sugaya o salaaddii u dheeraynaya marka dheerayntii soo aroortay ayuunbaa banaan dheerayn aan soo yani sugiddii soo aroortay ayuunbaa bannaanee sugid aan soo aroorin nabigu alay sl inu koox sugay koox maarata koo kooxi la tukatay kan la tukatay ay tagtay hal koox uu sugay ayuunbaa sugan oo intidaar waaxid maarata daaifa waaxida dabeetana haddana marka daaifada labaadna intidaar fi tashahud markaa labadaa intidaar labadaa sugitaan ayuunbaa salaaddii nabiga alayhi isalaatu wasalaam ku jira haddaba ninkan salaadiisu way buraysa ayuu qowlka labaad leeyaho waa ka u xagga dambe ku sheegi doono kolkaynu haddaba dhahno salaadda imaamku waa ansax wa fii fa fii wa huwa alasaxu wa fii salaati lma'muumiina qowlaan dadkan ku daba xidhan markaynu isaga salaadiisu waa ansax nidhaahno kuwan ku daba xidhan salaadoodiina laba qowl baa ku sugan buu ku yidhi axaduhumaa labada qowl mid ahaan wuxuu leeyahay annahaa tasixu salaadani waa ansax waana ka muctamadkaa wthaani nuskadayda wuu ka dhacsanya lakin nuskda kale wuu ku sugan yahay wthaani ka labaad tasixu salaatu طaa'ifati اlakhiirati kooxda dambe salaadooda ayaa asaxaysa wa tabطulu salaatu اlbaaqiina saddexda hore salaadooduna waxba kama jiraan imaamkii waxaynu ihi salaaddiisu waa ansax ma'muumiintii u kaalo qoladii koobaad imaamku halkee maraya ka goosteen ragcad keliya tukaday oo saddex dhiman tahay may soo aroorin salaadoodaasi waa baatil haye qoladii labaad maxay ka goosteen imaamkiioo ay markaa eh, waxay la tukadeen iyaguna ragcad keliya la tukadeen maxay iskood u tukadeen saddex ragcadood bay iskood u tukadeen iyana may soo aroorin waa baatil qolada saddexaad iyaguna ragcaddii saddexaad bay imaamka la tukadeen kadibna imaamka oo salaadiisii dhammaan ayay iyaguna saddex si gaara isaga tukadeen intay ka goosteen iyagana salaadoodu waa baatil qolada afraad maxay la tukadeen ragcaddii afraad imaamkii atixiyaad ku jiro salaadiisu dhamaatay ayay kacoonay saddex ragcadood tukadeen masbuuqiibay u egyihiin iyagu qofkii markaa salaada qayb dhaaftay ayay u egyihiin iyaga salaadoodu waa ansax taasuu odhanay soo arki maysi markaa saddexdii hore salaadooda waxba kama jiraan waa markaynu ku soconno laba qowl baa waxaynu ku soo aragnay imaamka cudurdaar la-aan ma laga goosan karaa maxaa usataa imaamka cudurdaar la-aan ma laga goosan karaa maxaa ku jiray laba qowl qowla odhanayay haa waana kii muctamadka ahaa marka markaynu haa nidhaahno waxaano dhami ansax noqonaya imaamkii ka goosteen maxaa jira imaamkan laga goosan karaa haddaynu dhahno cudurdaar la-aan imaamka lagama goosan karo ayuu butlaankani imanaya nimankani salaadii baa imaamkii ka goosteen qaabkana qaab soo arooray maaha waxaan cudurdaar hagaagsan maaha laba kooxood bay iska dhigi karayeen intay afar kooxood iska dhigayaan cudurdaarkan cudurdaar hagaagsan ma aha imaamkana cudurdaar la-aan lagama goosan karo salaadoodu waa baatil marka muctamadkii de waad fahanteen kol haduu muctamadku inoo ahaa imaamka laga goosan karaa cudurdaar la-aan saddexda afartanba ragcaddoodu maarata salaadoodu ansax bay noqonaysaa wlqowl haani qowlka labaad ana salaata alimaami baaila waa kan xagga dambe qowlka inoogu keenaya qowlka ki hore ayaa horta la farcinaya maamuumiintii la eegaya haddana kii labaadee imaamka ayaa la sheegaya wlqowl thaani oo xagga imaamka ah wlqowl thaani fii salaati limaam wey waxaa laga yaabaa imika nusada taydan kale maaratay kuwa qoran kuwa sidaydan kale u qoran wa fii salaati اlma'muumiina qowlaan axaduhumaa anahaa tasixu wاlqowl thaani woodi in markaa ay halkan daba soco markaa iska ilaali qawlaankii hore anahaa saxiixatun wahuwa asaxu aniga laftooda markii waxaan idhi waa la iska fahmaya kama u tegin agga dambu keenaya oo uu tafriicinaya hore ayuu horta tafriiciisii sheegay wlqawl thaani fi salaati limaami wey qowlkii labaadee ku jiray salaada imaamkuna waa ana salaata alimaami baailatu imaamka salaadiisuba waa inay burtay oo maxay u buraysaa de waxay u buraysaa nabigu alayhi salaatu wasalaam laba intidaar buu sameeyey laba sugitaan ninkana wuxuu sugay tii labaad buu sugay qiyaam ku sugay tii saddexaadna qiyaam buu ku sugay tii afraadna qiyaam tii saddexaad qiyaam ama atiyaad buu ku sugay tii afraadna qiyaam buu ku sugay markaasuu haddana atixiyaad ku sugay markaa afar intidaar ayuu sugay markaa salaadiisu way buraysaa waaye goorbay buraysaa waxay buraysaa markuu intii nabiga dhaafo aleyhi salaatu wasalaam nabiga intiisu imsahayd laba soo maaha marka qolada koowaad marka uu ragcaddii tujiyo ee uu iska istaago deetana ay dhamaystaan ee taasi u timaado intidaarkii koowaad baa dhacay tiibuu ragcad tujiyey iyagiina maaragtay waxaweyan way dhamaysteen wuxuu sugay qoladii kale way u yimaadeen halkay ugu imanayaan markaa ragcaddii ee ama atixiyaadka ama ragcaddii saddexaad soo maha daaifadii saddexaad kooxdii sadeaad baa imanaysa kooxdii saddexaad si a utimaado ama atixiyaad buu ku sugi laba ragcadood bu la tukadeeyey labadii ragcadood markuu ka atixiyaadsada halkaana uu ku sugi karaa markuu ragcadda saddexaad u kacana uu ku sugi karaa marka marku taa saddexaad sugo waa sugitaankii imsaad waa sugitaankii saddexaadda soo ma sugitaankiis idan tii labaad ta labaad baa sugitaankii koobaad ahay ta saddexaadna waa sugitaankii labaad a waa qoladii saddexaad iyagu kuwa afraad markuu sugo markaasay salaadiisu buraysa sugitaanka saddexaad oo qolada may waa inaynu salaada qolada saddexaad markay markaa u imanaysa aynu burin waxaynu burinaynaa markay qolada saddexaad imanayso ayaynu odhanaynaa salaadiisu way buraysaa markaa ya waa in marki qoladii koobaad ragcaddii koobaad buu tujiyey ragcaddii labaad qoladii saddexaad buu ku sugay sooma ma ragcaddii labaad ya qoladii labaad buu sugay ragcaddii saddexaad qoladii labaad buu ragcadda labaad sugaya qolada saddexaadna ragcadda saddexaad buu sugaya soo ma qolada saddexaad ragcadda saddexaad buu sugaya markaasaa ninkan salaadiisa la burinay qiyaamkaa labaad ee uu ku sugayo ayaa ninkan salaadiisa lagu burinaya waxaan doonaya inaan qoladaas saddexaad salaaddooda burino qolada saddexaad salaaddooda lama ansixin kare a ya m waa intidaarka labaad bay noqonaysa markaa qiyaamka labaad markan uu ku sugayay noqonaysa o dee nabiga ala slam qiyamna wuu ku sugay atixiyaadna wuu ku sugay soo ma markaa qiyaamkaa labaad intidaarkaa uu soo kordhiyey ayaa dee burinaya waa in la yidhaahdo si ay qoladan tawjiihooda u ansaxo haddii kale qolada afraadu inay salaada ka buriyaan bay noqonaysaa waayo waxay ku haystaan meeshan waxay leeyihiin zaada calaa intidaari rasuuli llahi sal slam nebiga intidaarkiisii sugitaankii nebiga ayuu ninkani ka badiyey mar hadduu ka badiyay salaadiisu u burtay bay leeyihi deetana haddaba isaga salaadiisu marka intidaarkaa siya ee soo kordhay tii nabiga aan ku jirin ayay ku buraysaa deetana wa tasixu salaatu aa'ifati اlulaa wahaaniya kooxihiisii u kaalay marka ku daba tukanay kooxdii koobaad dee waxay ku daba xidhatay imaamkoo salaadiisu hagaagsan tahay marka iyada salaadeedii waa la saxaya qoladii labaad waxay ku xidhatay imaamkoo weli salaadiisu ay caadi tahay iyagana salaadooda way ansaxaysaa waa markaynu ku soconay in imaamka laga goosan karo qolada saddexaad waxay imanaysaa imaamkoo intidaarkiisu kordhay oo ziyaada maaratay ay meeshii soo gashay ziyaada cala intidaari rasuul illahi bay leeyi dabeetana salaaddii imaamkoo burtay bay ku xidheen inaan salaadba ku jirin ayay ku xidheen salaaddooda waxba kama jiraan kuwa afraadna waxay u imanayaan imaamkii on isla salaad ku jirba iyaguna ku xidhanayaan iyagana salaadooda ma jirto wa tabtulu salaatu aaa'ifati ahaaliati waraabica marka qolada saddexaad iyo qolada afraad iyagana salaadoodu way buraysaa waxba kama jiraya saasuu markaa qowlka leeyahay laakiin de qowlka ansaxaa waa in salaada imaamku ay hagaagsan tahay iyagana salaadahoodu ay wada hagaagsan yihiin kaa hore ayaa muctamadki noqonaya waay bal tawjiihana waad ku noqon doontaan shuruuxdii meelahasaad ka eegi doontaan waayo sadde eh, anu de waxaan moodaya intidaarka saddexaad inay salaadiisu ku buraysa lakin hadan saa ku soconno waxaa noqonaysa markaa daaifada afraad bay arrintii la kacaysa laakiin waa inay ta saddexaadna la kacdo marka waa inay ama labada qiyaam bay diidan yihin leeyin qiyam baad meesha soo kornay ama innaga xisaabtu inaga khaldanta xisaabtii ugu noqdo de waa ha fariisinteedii wey waayahay halkaa waxaynu kaga baxaynaa xaaladii koobaad ee ku saabsanayd cadowga oo jihada qiblada jiha aan ahayn inaga xig wain kaana alcaduwu fii jihati lqiblati haddii cadowgu jihada qiblada uu inaga xigo oo yushaahaduuna la arkayo fi salaati salaada dhexdeed halkaasaynu xaalad kala soo baxaynaa musanifku aanu sheegin laakin mafhuumkaynu kala baxayna wuxuu yidhi hadduu cadowgu xagga qiblada inaga xigo oo la arkayo maxaad halkaa fahantay xaalad baa jiri karaysa in xaggii qiblada uu inaga xigo oo aan la arkayn ama geeda ha inaga xigaan ama buura ha inaga xigaan ama aynu kala fogaan marka xaaladaas waa xaalad gaara cadowgiiyo qiblada inaga xiga aan la arkayn maxay iyada xukunkeedu suu noqonayaa xukmuhaa kamaa low kaana alcaduwu fii gayri jihati lqibla tii aynu imika ka soo baxnay cadowgu dhinacan qiblada ayn uu jiray oo kale ayuunbay la xukuntaa oo qaabkii aynu imika usoo arkaynay ayaa laysu qaybin doonaa ayib wain kaana alcaduw xaaladda saddexaad u kaale marka wain kaana alcaduwu fii jihati qibla haddii cadowgu qiblada inaga xigo oo yushaahaduuna fi salaa salaada dhexdeedana la arkayo ay muuqdaan wa fi lmuslimiina kara muslimiintuna dee ay badan yihiinoo ay qaybsamayaan daan la qaybsamayninoo cadowgii baa la hor joogsan sidii loo tukan kari ba lo tukanay shiddatulkhawfkii baa iman markaa muslimkiina uu qaybsamayo iyada maxaa la samaynayaa axrama biaa'ifatayni dadkii oo dhan wey qibladu cadowgii inaga xiga wuu inoo muuqdaa inagoo eegayno maaragtay qoryaheena inoo qaybgaraysan yihiin ayaynu allahu akbar oranayna keebkaad gacanta ku haysa allahu akbarna waad leeda soo arki maysid xaggaasaad ula jeeda deetana qur-aankiisii buu iska akrisanaya kolkuu qur-aankiisii dhamaysto wuu rukuucaya isagoo cadowgiina eegay lan isma diidayaan inaad xataa saan u eegtood maarata madaxa soo yar taagto dhabarkii ka rukuucdo ila maanta xaalad baa jirte waa caadi waa la wada rukuucayaa muslinka o dhan ciidan o dhan wuu rukuucaya cadowgana uu isyeegi waa laga soo kacayaa rukuucdii samica allahu liman xamida waa loo jeedaa cadowgi sujuuddii haddaba da cadowgii lama eegi karaya maxaa la samaynaya wuxuu yidhi wasajada maahu imaamkii hadaba waxaa la sujuudaya asafu ladii yeliihi markii lasqi laba iyadoo la wada tukanayo ayaa waa lasii ballamayaa dee safkaa iyo safka haddii hataa shan saf la noqdo saddexdaa safee horaa matalan marka hore la rukuucay ama hadii afar saf laga dhigo labadaa safee hore ama laba saf haddii laga dhigo safkaa horaa marka hore la sujuuday wa sajada macahu waxaa haddaba la sujuuday asafu aladii yaliih safka kusoo xiga ayaa la sujuuday kii kalena uu taaganyay cadowgu ka ilaalinaya muslimiinta fa idaa rafacuu ru'uusahum kuwii sujuudiya imaamkii markay soo kacaan oy ragcadii labaad soo kacaan wey sajada safu laakhar safkii taagnaa ayaa iminka sujuudaya marka iyadoo intii kalena ay taagan tahay faidaa sajada fi thaaniya ragcaddii labaad marka sujuuddeeda la gaadho xarasa safu aladii sajada macahu fi luula waxaa gaarka qabanaya qoladii markii hore imaamka raacday kuwii markii hore gaarka hayeyna wa sajada safu laakhar kii markii hore gaarhka hayayna iminka way sujuudaya oo imaamkay raacaya ilan cadaaladii baa la fa idaa rafacuu markay markaa kuwii imaamkii iyo kuwii raacay ay sujuudihii dhammaystaan oy soo kacaan oy dee atixiyaad u fadhiistaan hadday laba ragcoo tahay ayaa mad ma atixyadki dhexe ama atixiyaadkii dambe ayaa sajada safu laakhar safkii kalena uu soo sujuuday ilan qoladan fadhida iminka qoryahoodiina haysato oo dee ilaalinaysa cadowgiiyo wixii markaa uu tallaabo qaadaba ka jawaabay saasaa markaa lagu tukanaya marka hal mar baa salaaddii la wada gelayaa hal marna waa laga wada baxay wa yustaxabu haddaba waxaa la sunneeyaa buu kuu yihi an yuxmala asilaaxu hubka in la qaado fii salaati alkhawfi salaat lkhawfka fii axadi alqowleyn labada qowl mid ahaan wayajibu waaba waajib fi laakhari qowlka kale hubka inaynu sidano markaanu salaatulkhawfka tukanayno qaababkaynu utukanayno qaabku doonaba ha noqdo saddexda qaabe aynu iminka soo aragnay ama waxa labada qaab aynu iminka soo aragnay qaabka saddexaad sa ka soo socdo dee isaga dagaalka yaaba socdeen in hubka la sito ma waajib mise waa sunne waayo aayad qur-aana waxay leedahay waliya'kudu aslixata min salaat lkhawfka qur-aanku laba meelood buu ku sheegay suurat nisa aayad dheer waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata faltaqum طaa'ifat minhum macaka walyaأkhuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaأti طaa'ifat أkhra lam yusaluu falyusaluu macaka walyaأkhuduu xidrahum waaslixatahum digtoonidoodana ha qabaan baa la yihi hubkana ha sitaan haddaba hubka ha sitaantani amarkaa ilaahay uu bixinayo ma uun inagun baa laynoo danaynayaayo yani waa sida idiin fiican baa layna leeyaho waa mustaxab mise amar baa laynagu siinayaayo waa laynagu waajibinaya halkaa ayuu shaafici ku taradudayo marna uu yihi dee amarku wujuub buu waa waa waajib hubka lama dhigi karo midna uu leeya waa iska mustaxab uunoo de waa sida inoo fiicana had iyo jeer inanu maaratay helin waa sida inaga danteennu ay ku jirtee de waxba salaada maslaxadeedii maahe waxba in la sitaa waajib ma aha kaasaana muctamada inaanu waajib ahayn uu mustaxab yahay waayahay laakiin waxaa la yidhi de haddaad halis ka baqanayso waa inuu hubkaagu saa ku agyaha iyadu waa waajib baa inaas dayacdo looma oo muslimkiin hadhowtool aad niyadda jabiso ciidankii muslimiinta meeshii lagu laayo raggii waa la kumaaday la yidhaahdo marka hubkaagu inaad sidato unbaa waajib ahayn laakiin inaad diyaar ku ahaado aad markiiba aad rakiban karayso dee waa la doonaya waa inuu ku agyaalla baa wuxuu yihi waida shtada alkhawfu xaaladii afraad u kaale haddaba xaaladii afraad u kaale waida shtada alkhawfu haddii cabsidu ay darnaato waltaxama alqitaalu dagaalkii uu isku laxaamado isdhex galo iltixaamku aniga maarata waxa weeye waa manaa soomaalidu marka laqbeynaan hilboobo dagaalku yaa idhahdaa laakiin de waa halkii laxaamadaba laga keenay laxaamad waa isku laxaamadaysaa sooma isku dhijinaysa marka waa marka laysku dhege ee de laysku markaa waxa weyaan dagaalku ha waa gacanta marka la laysula tago faraha marka la laysula tago haddii dagaalku uu noocaa noqdo yani waxa weeyi waa haddii qaababka aynu soo sheegno dhan loo tukan kari waa ee in la ordo oo wax la rido oo wax la garaaco ee loo baahdo sallo way tukanayaan horta waa qodobka koobaade rijaalan wa rukbaanan iyagoo lugaynaya raggu iyo iyagoo fardahooda fuushan ama gaadiidkooda saaran bay tukanayaan o salaadii wadaya waa suurat lbaqara iyadana ka hadashay fain kiftum farijaala aw rukbaana waa aayadda labaad labada aayadood salaat lkofka way sheegay ila lqiblati wagayr lqibla qiblada iyadoo loo jeeda loo jeedinba waa la tukan meesha waa la dagaalamaya ragcadii waa iska dhicinaya xaggan u kula meeraysanaya haduu doono soo ma adna waad la wareegeysaa <laughs> ma aragtay qibladan ilaashanay haddaad tirahdo qoortaa lagaagooy marka ila mustaqbil اqiblati wagayra mustaqbiliha sidii ibn cumar radi allahu tacaala canhu markuu aayadda ku fasirayay uu yihi iyadoo qiblada loo jeedo iyo iyadoon loo jeedinba fain lam yaqdiruu cala rukuuci wasujuud arrinka qodobka labaad haddii rukuucdi iyo sujuuddii haddaba ay kari waayeen hadday sujuudi iyo rukuucdii karayaan ka hirgaadhsiin karayaan ama ay rukuucdii karayaan sujuud ayaanay karinbe dee wixii ay karayaan way la iman haddaan la karayn labada midnaba aw ma u waa la ishaaraya adigio dagaalamay bal sabaad odhanaysaa waa rukuucdu waad diyoonaysaa un saas rukuucdii ta intaad kolba awood sujuuddan ayada ku daraysa hadaad ku dari karto waa sujuudi dagaalkina u socdo fain iduruu ila darbi alkaiir qodobka saddexaad ee xaaladan khuseeya wax weeye haddii qofkii uu garaac fara badan u baaho cadow fara badan buu ku dhufanaya kanuu gacanta ka goynaya kanuu haye ama waxaweya leebkiibuu ridaya oo haddana ridaya oo xaggan u ridaya warankii wixii o dhan ila darbi alkaiir garaac fara badan almutataabic oo weliba xidhiidha ilan ficilka faraha badana xidhiirka baa salaada jabin jiray soo ma ficil badan oo xidhiidha hadduu u baahdo horta darabu jooji lama odhanayo waad wadaysa waad garaacaysa waxaa haddaba hadal ku jiraa salaadaa hadhow miyaad soo celin mise waxba soo celinsaasay kugu dhan wuxuu yidhi walaa icaadata calayhim soo celin lagumale wa qiila calayhim alicaada maya way soo celinayaanna waa la yidhi labadaa weji baa meeshan ku sugan oo qolo waxay leedahay de soo celinaya waxuu soo celinayaa dee in loo baahdaa waa cudurdaar iska naadira inta badan waa la yar kala durugsan yahayoo waad maarata marmar baad u yar baahanaysa inaad rido laakiin wax daladooriya uma baahanaysid inta badan saasay qoladaas lakin waa daciif sida saxdi waa weya ishtagaal baa socda wax walba loo baahan karaa waa caadi salaaduna saasay ansax ku tahay soo celina looma baahna waayahay qodobka afraadu kaalay wa in amina wahuwa raakibun fanazala bana wa inagaa nidhi ninkani isagoo tiknikadii saaran ama faraskiisii kudul dagaalamayo saaran oo kolba dhinac u eriyaya buu tukan ayuu tukanaya oo salaadiina wadaya isagoo salaaddii dhexda kaga jira haddii ilaahay cadowgiiba jabiyo dabeetana nabad la gaaro ninkuna salaaddii buu ku faraskiisiina wuu saaran yahay horta waa inuu degdeg u dego fanazala oo uu soo dego banaaw salaadda halkii u kasii wadaya lama odhanayo salaadda dib u soo gal wuu degayaa una horta qiblada ujeed qiblada inuu ka jeeso iska ilaalinaya markuu degayo waa inaanu qiblada ka bayrin hadduu qiblada ka weecdo salaaddu way ka buraysa isagoo qibladana ilaashanaya ayuu ka degaya deetana dhulka ayuu ku dul dhamaysanaya intii uga hadhay salaadiisa saasaana ugu dhanta qodobka afraad waayahay ama shanaad badhade wain kaana raajilan hadduu qofkani marka horeba lugaynayu lug ku dagaalamaya farakiba rakiba soo qadar fa khaafa uu cabsado oo lugtii ay anfici weydo oo farakiba deetana uu ku boodo faraskiisa isagoo salaaddii ku jira istanafa salaaddii dib buu u gelaya oo faraska dushiisa ayuu dib uga gelaya cala almansuusi sida imaam shaafici naskiisu uu yahay buu yidhi wa qiila waxaa la yidhi in idura ila rukuubi haddii ninkan lagu kalifo fuulmada farakiba oo u markaa deetana fuulo oo uu ka maarmi waayo lam yastanif halkii unbu ka sii wadiye waxba dib usoo celin maarata usoo bilaabi maayo wa qiila waxaa la yidhi waa dariiq saddexaade fiihi qowlaan waxaa gebigiisaba laba qowl baa ku jira ee kii fuushanaayee degay isagu salaadda halkiibu sii wadaya hadal male laakiin kii isagoo dhulka ku tukanaya fuulay intuu cabsi ay timid oo u baahday kaas saddex dariiq bay isugu khilaafeen saddexda dariiqna xaqiiq ahaan waxaa dhalay laba qowl oo shaafici leeyahay ayaa tawjiihintoodii iyo labadan qowl may iskhilaafsan yihiin mise way iswaafaqsanyat see laisu waafajinaya ayaa dhalay saddexdan dariiq musanifku dariiqaduu maray isagu uu rajaxday waa mansuus buu yihi waana naska waa naska ku qoran mukhtasarka musani weey ninkaasi salaaddii uu soo bilaabay sababtuu usoo bilaabayaa waa maxay fuulmada iyo degitaanka isku fuulmada uu ka yar hal maru siibanaya un deetna saladii usii wadi karaya laakiin ninkan fuulaya dee xaamxaamasho iyo kulba luqaadid iyo hawl badan buu ubaahan yahy markaa camal kaiira shaqo badan ayay fuulidda u baahan tahay markaa ninkaasi salaadaa soo celiyo waana tacliilka laftiisuna uu ku qoraya naska shaafi kaasi waa saas ma soo celinayo qowl ahbaa isagu haddaba jiro isaguna umka ku qoran oo wain ixtaajuu ila rukuubi rakibuun uu leeyahay hadday u baahdaan iyagoo salaadii ku jira inay fardaha fuulaan way fuulayaan salaaddana way sii wadayaan marka dariiqadan labaad waa ariiqada saxda wa qiila indura waa ariiqada mutamadka iyadu waxay leedahay war labada qowl isma khilaafsana eega haddamaan arkin markan wuxuu yidhi un fuulo wuu soo celinaya dib uu usoo bilaabaya markan kalena wuxuu yidhi hadday u baahdaan inay fuulaan way fuulayan marka wuxuu ka hadlayaa marna adigoo ka yar maarmi karaya ayaad fuushay kol haddaad ka maarmi karaysay waad soo celinaysaa naska mukhtasarkana ku qoran umka lafti isaga laftiisuna ku qoran naskaasi wuxuu ka hadlayaa markaad ka yar maarmi karaysa marka xaaladda waad soo celinaysa salaada haddii laakiin lagugu kalifo oo aanad ka maarmi karayn waxbama soo celinayso wain ixtaajuu ila rukuubi farakibuu eh, wain ixtaajuu ila rukuubi rakibuu way fuulayaan salaadana way sii wadayaan marka taasaa dariiqii muxtamad kan kale waqiila fiihi qowlaan qoladan lihi waxay yidhaahdeen kaa hore laftiisuba marka baahidu jirto buu ka hadlayaa waa isku mid uune maslada laba qowl bay ku sugan yastanifuuna mulaqan iyo laa yastanifuuna mulaqan ayay ariiqadan labaadna ay iyaduna leedahay wain ra-ow hadday arkaan waa masale kaloo iyaduna halkanuun ishtidaadulkhawfkii xaaladda markaa afraadun lasii socota wain ra-ow sawaadan wax madoobay mugdiya bay arkeen fadanuuhu waxay moodeen caduwan cadow bay moodeen habeen baa lagu jiray fiidiy waxbay ahayd dhir yaryaroo fara badan iyo wuxuunbaa aduyo markaasuu alsoo kan ciidankeena soo galay uun deetana fasallow waxay tukadeen salaada shida salaata shidat اlkhawf salaadda imika aynu ku jirnay shidat اlkhawfka fain khiftum farijaalan aw rukbaana uma baana waagii baa beryayo markaasunbay meeshii waxaa caddaaday annahu lam yakun caduwan meeshaan cadowe inaan meeshu qoriye geedad iyo geeda iyo waa inay ahayd aan meeshu cadowba ahayn ajzaathum salaatu wiil sheekhu salaadu way ka ansaxday fii asaxi اlqowleyn labada qowlee imaam shaafici kooda sixada badan meesha laba qowl baa ku jira nimankaas kolkay waa beriisteen bay arkeen in meeshii geeda yihiin aanu cadowba ahayn markaaba waxaynu ra war waxa weeyaan cidlaad ka cararteen salaaddii sideedii u tukaday ilan cadowba muu jirin iyadoon cadowba jirin ayaad salaaddii cabsida tukatay kusoo celiya salaadda miyaa la odhanaya mise waxaa lohanaya de ilan waad oo kolleyba cabsi jirtay waad baqayseen fa in kiftum farijaalan aw rukbaanana ilaahay baa yidhi haddaad cabsataan waanad cabsanayseen way idinka ansaxday qowlkan musanifku uu qaaday uu qaatay oo uu rajaxay waxa weeyaan wuxuu eegayaa daahirka aayadda fain khiftum fa rijaalan aw rukbaana haddaad cabsataan baa la yidhi nimankani ma cabsanayeen xalay markaysan u tukanayn haa way cabsanayeen qowlka labaad waa ka muctamadka ahe wuxuu leeyahay meey fain khiftum lakin de waxaa laga hadlayaa waa markaa wax idinka cabsiiyo xaqiiqii uu jiro laakiin qaacido guud baa odhanaysa laa cibrata bidanni lbayini khatawh wax ka soo qaad male qaladka ay caddaatay inuu qaldanaa waxa inuu qaldanaa ay caddaatay wax ka soo qaad male waa la tuura tuuraa markaa salaadii waa soo celinaysaa saasaana muctamad inay soo celinayaan wain ra-ow hadday arkaan caduwan cadow hadday arkaan waa masalada ugu dambaysee shidadulkhofkii la xidhiidha cadowgii way arkeeno waa cadow fa khaafuuhum way ka cabsadeen cadowgii fa sallow waxay tukadeen salaata shiddati alkhawf salaadii shiddatulkhawfka oo ma rukuucayaan ma sujuudayaan waxay ka baqanayaan iyagoo sujuudo waa koox yar wax isqaybin kara ma aha hadday markaa isqaybiyaan inta yar waa la jiiraya inay markaa iyagoo cadowgii iska eegaya u ay rukuucdii iyo sujuuddii ishaaraan bay noqoto uma baana kadib baa waxaaba u caddaatay annahu kaana baynahum khandaq nimankani niman soo gaari karayaba inaanay ahaynoo hogweyin baaba udhexeeyey doox weyn iyo waxba udhexeeyey meel ay kasoo gudbi karayaanba niman keli inaanay jirin baa caddaatay salaaddii kadib acaadu buu yihi sheeku way soo celinayaan salaadda nimankani maxaa yeelay de waxa weeyaan cadow aan waxba yeeli karaynin ayay maaratay san ugu tukadeen wa qiila waxaa la yidhi hee fiihi qowlaani laba qawl baa ku sugan laba ariqo inoo sheegay marka laba ariiqo inoo sheegay ariiqo odhanaysa acaadu qowla waaxidana waatu isagu marayo way soo celinayaan halkaa khilaafna khilaafna lama gelinayo ariiqa labaad wuxuu leeyay may laba qowl baa la gelinaya labadii qowla iminka aynu soo aragnay yuciiduuna iyo laa yuciiduuna way soo celinayaan ima soo celinayaan labadii qowl laftoodii baa halkana ku jiraya ayay ariiqani leeyihiin ariiqan dambaana rajaxan labada qowlna dee waxay rajaxan ka aynu horeba usoo rajaxnayo inay ku soo celinayaan laa cibrata bidani lbayini khatauhu maa yukrahu lubsuhu wamaa laa yukrahu waa yaroo khafiifa ah, wa iska raacinayna wuxuu yihi maxaa la xidhan karaa yaxrumu cala rajuli horta maxaa kan loogu sheegaa maa yukrahu lubsu iyo maa laa yukrahu dagaalku mararka qaarkood buu kugu kalifaya waxyaala xaaraan aha inaad xidhato oo maaragtay waxa weeyaan si kadisa intuu dagaalku ubo ayaa laga yaabaa dharkii xaaraanta ahaa inaad ku labisatood u baahato saasaa markaa halkan loo keenay yaxrumu cala rajuli ninkii waxaa ka xaaraana isticmaalu hiyaabi ibraysam inuu isticmaalo dharka ibraysam oo nooc xariirta ka mid a ibraysam iyo eh, ibrism intaba waa loo akriyaa wamaa akaruhu ibraysam sidoo kale marada badankeedu ka samaysan yahay xariir iyadana in la xidhaa waa xaaraano dee axaadiistu way eh, caddaysayo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam waa uu diiday laa talbasu lxariira wala dibaaja xariirta ha xidhanina ayaa nabigeenu alayhi salaatu wasalaam uu yihi sidoo kale dahabkii iyo xariirtii markii uu qaaday muxuu yihi hadaani xaraamun calaa dukuuri ummati ummadayda kuwooda labadani waa dahabkii iyo iyo xariirtii waa ka xaaraan wamaa akaruhu ibraysan ka markaa marada u badan xariir u badan de waa mara xariira unbay noqonaysaa waayahay laakiin marada aan xariir u badnayn markii la samaynayey waa maro duna xariira iyo dun kaleba waa la ysku dhex dhafay waa laga wada sameeyey hadday inta xariirta ihi badan tahay waa xaaraan hadday inta xariirta ihi yar tahay dun xariir iyo dun cudbiya iyo waxbaa isku wada jira marka ma aha qayb xariira iyo qayb cudbi oo isku dhajiyey ma aha ee maradaa labadiiba ka samaysan soo ma garanaysa waa kala saarto ma aha xariir iyo laba maro la isku dhajiyo qaybina xariir tahay qayb xariir qayb kale isku dhajiyey maaha ee marada samayskeedii hore duntii laga sameeyey baa xariir iyo wax kale isugu jirta hadaba markay sidaa tahay waxaynu eegaynaa keebaa badan hadday dunta xariirtay badan tahay maradaasi waa xaaraan haday duntan kale cudbiga ah ama suufka iyo ay badan tahayna maradaasi mara xalaalay noqonayso xadiidka ibn cabaas inamaa naha min alxariiri almusmatu inamaa nuhiya can alxariir musmat nabigu alayh salatu slam waxa uu diiday xariirta keeda musmadka ah yani sooca ah marka kan u badanna dee waa la raacinaya wakadaa yaxrumu waxaa kale oo isaguna xaaraana yaxrumu caleyhi raggii waxaa ka xaaraana khudsihiina waa lamide mide almansuuju dharkii ku tollaa bidahabi dahab haddii maaragtay khuudadii maaratay baashi madaxa la geshanayo kale hadii laga sameeyo dahab hadii laga sameeyo iyaduna dee xaaraan bay noqonaysaa wax kasta oo dahab ka samaysan in la gashadaa raggii xaaraan bay ka noqonaysaa wlmubawahu bi wixii lagu midabeeyey ma lagu dheehay dahab lagu dheehay isaguna xaaraan buu noqonayaa waa haddii dahabkaasi waxaa la yidhi marka dabka la geliyo uu dee wax soo goayo ayo oo markaa dahab noqon karaya uu yahay weeyaan oonu midab keliya un ahayn ilaa an yakuuna qad sadia inuu yahay mooyaane dahabkaasi mid daxalaystay oo hadduu daxalaystay dee dahabba maahay iska iska banaanaanaya dahabku ma daalaystay dahabku ma daalaystay hadduu waxaani waxaa caddaanaysa in qish badani ku jirayo de wax markaa wuxuu noqonaya midda kale de midabkii dahabkuna mid markaa meeshii jiraba ma noqonayo markaa dahabku ma daxalaysto markaad tiraahdo waaa lagugu jawa wa lagu leeyahay dee haayo waxaa caddayta inuu xanaanu yahay wax aan dahab rasmia aanu ahayn wax kale ku jiro ayaa meeshia wayajuusu waxa u bannaan lilmuxaaribi haddaba kii dagaalamaya eenu maanta ka soo sheekaynaynay lubsu diibaaji waa nooc xariirtii kamid a xariirta diibaajka la yidhaha ahakiin ee culus cufan alladii laa yaquumu gayruhu maqaamahu oo aanu booskiisa wax kala geli karin fii dafci silaax maaragtay difaaca hubka kaa difaacayo oo markaad saa u gasho seeftii halkan lagaaga dhufto ayaa si fudud kugu soo gaaray waa maro markaa adag oo waana xariiro de waa xariirtu sida daba waxaa dabacsanede jilicdasan laakiin waxaad moodaa ishaysashadeeda iyo sida ay markaa u cufan tahay baa cajiibaho iyadyo dhar ahaan dee marada taabashadeedu uu naacimka yahaya ayaa hadana safety aanay soo maraynin hadaba marada noocaasee diibaajkaasiya ee de maaragtay aad u isticmaalayso gaashaan ahaan aad u isticmaalayso iyadu way ku banaan tahay markii dagaalkii uu jiro wax kaloo maarata kaga maarantana aada weydo wa lubsu lmansuuji bidahabi kale oo banaan inuu xidho wixii dahab ka samaysnaa idaa faaja'athu lxarbu haddii dagaalku uu kadiyo lagu soo kadiyo dagaalka walam yajid hayrahu wax kalena aanu helin maro dahab iyo waxyaala ku sharaxan yihiin unbaa meeshan taal wax kaluu xidhaba dagaalkiina waa waa bilaabma dee wuu xidhanayaayo markaa dhaqaaqi sidoo kale xariirtii waxay u banaan tahay qofkii haddaanu dhar haysan salaadiina inuu tukado uu doonayo qaawanaan ku tukan odhan maayo xariirtu ku tukanayo wayajuusu waxaa banaan shaddu sinni iligii in lagu qabto oo lagu adkeeyo bidahabi dahab ama dad ilig dahaboo la gashado lidaruurati daruurada meesha jirto oo de haddii fida iyo wax lamida laga sameeyo wuu qurmaya marka in ilig dahaba la samaysto iyaduna way iska banaan tahay oo saxaabigii carfaja radia oo sankiisa waktigii jaahiligii la gooyey deetana samaystay san fida ah oo deetana uu ku qurmay nabigu alay sla wuxuu ku yihi dahab inuu samaystu rasuulku u ogolaaday alayhi salaatu wasalaam wayajuusu waxaa banaan lubsu lxariiri xariir in la xidho lilxikati haddii qofka cadha ay hayso cuncun iyo wax hadduu leeyahay de wuu xolna waan kale way way xoqayaan laakiin iyadii waa jirkaa waa damerada naacimka ah ee markaa dabacdaysano wuu xidhanaya iyadana dee waxaabay ku sugan tahay xadiidkii nabiga ala sla bukhari muslim ay warinayeen cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibnu cawaanba rasuulku wuu fasaxay wa qiila la yihi laa yajuuzu ma banaana wa qiila laa yajuuzu la yihi laa yajuuzu dani tambihun baa lagu arkay wejigan cid alle cid qabta oo xaaladan tiri ma banaano muxuu ahay haddii xika ay meesha jirto cadha ay jirto cuncun uu jiro xariirtii ma banaano cid qabto madhabka culimada madhabka kamid lama garanayo waxaana lagu arkay uun tambiihaa lagu arkay sheekhu muhadabkana wuu ku keenay waxaanuu yihi laysa bishayin wax jira ama wax macnale oo maarata wejigan uu yahay ilan xadiidkii nabigaaba cad oo rasuulkii waxba ma aha wayajuusu waxaa bannaan an yulbisa qofku inuu uxidho daabatahu daabadiisa dameerkiisa ama faraskiisa aljilda najisa harag nijaasa inuu uxidho way u bannaan tahay siwaa jildil kelbi walkhinziiri harag doofaar ama ay mooyaan harag nijaasa libaax haraggii adigu marama ka dhigan kartaa horta hadaa haddii la magdiyo dee daahir buu noqonayaa soo ma waad ka dhigan karaysa laakiin haddaan la magdin laguma ogola harag nijaasa inaad xidhatid ay iyo doofaar haragoodana de maba daahiroobaan iyagana ma xidhan karto laguma ogola daabadaada dameerkaaga inaad uxidho ama aad maaragtay uh, dul saarto harag nijaasa waa la ogolyahay ay iyo doofaarunbaan la ogolay laakiin libaax haragii iyo harag shabeel iyo isagoo ardadoodan la magdinba oon daahiroobi waad u xidi karaysaayo basi ma laha hada wsala اllah wslm alى nabiyina mxamed wallahu aclam iminka see loo tukanayaa salaatulkhawfka de haddaad daad kaa cararaysa iyo ku kaba kaa qaatay haddaad eryanaysa iyo qaababkan aynu sheegnay waa loo tukanaya qaabkan de mxu ahay salaat shiddatulkhawfki waad u tukanaysaa ilan kabaagiwaad kasoo ridanaysaa ninkaas laakiin markii dee la dagaalamayo cadow caadiya lala dagaalamayo diyaarada iyo dabaabada la isku soo kicinayo qaababkii hore aynu sheegnay laba qaybood baa laysu qaybinaya iyo de ma soconayso dee gebigiinaba waa lidin waaba xaaraan bu hadduu qofku muslimka ahi qof gaal gaal dhintay madaxa u foorariyo ma ku gaaloobaya siduma madaxiisu foor ya ha inuu isagu u rukuuco inuu sidan yidhaha inxinaagan sameeyo waa xaaraan bay leeyihin culammadu lama gaalaysiinaye laakiin waa xaaraan hal kayfiyatu salaati alkhawf khaasa bilfaraaid dee sunayaasha sunayaashii hadday musaafir tahay marka horeba waa lagu ogolaa inaad qaabkan isaga tukato meesha dusheeda ku tukato magaalada dhexdeedana maan maqal iyada waa culamadu ka hadlaya bal waad fiirin doontaan insha allahu tacaala qof dumara oo uur leh ma la meherin karaa isama mehersamayso ninka loo meheriyaana ha noqdo kii uureeyey ama yaanu noqon shaaficiyadu waa ogosha shaaficiyadu waa ogosha gabadhu way mehersameysaa wiil imaamku siduu ku ogaanay marka hadda waa uurkaa laakiin aan ahayn uur dee hagaagsan hadduu uur hagaagsan yahay dee cidday ku jirtaa oo gabadh ciddo ku jirtaa ma mehersamayso laakiin kolku uur aan hagaagsanayn oo sino iyo balaayo yahay gabadh sinaysatay ma cidday ku jirtaa de gabadhaan ciddo ku jiran waa la iska mehersan karaa wila shaafiyadu naagtan ciddo kuma jirte kol haddaana ciddo ku jirin waa la guursan karaa wiil kii ureyna u guursan karaa ku kalena u guursan kara ku ureyba lama garanaya maadmoodeysaa kan ay sheegatay inuu ureeyay maad moodeysaa allahu aclam muu ka ogyahay isagu imaamku siduu ku ogaanayaa dadkan imanaya iyo kuwan tegaya iyo kuwan uu sugaya maxaanu ku ogaanay sodigan la socda lamuku daba joogaan dadku daba jooga wayaan lagu yimid iyo kalimaadka dareemay waa dareemaysaa inaad soo yar eegto arrinta iska banaan tahay laabtun baanad qiblada ka duway ma laga maarmaan ba niyatul iftiraaq markay ka go e, gooshaa waa inay niyoodaan inay ka goosteen imaamka miyaan tukan karaa anoo dhaawac ah miyaan tukan karaa anoo dhaawac da maa kala soon salaadda maad ka tegi markaad dhaawac tahay mise su-aashu dama dhamaystirna male ala soo dhamaystiro ayb slى اllah وsلم alى nabina mxamed wallah aclam